bsm اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin <clears throat> wالslaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd in sha allahu tacaala kelimadii aynu u ballansanayn ee halkudhegeedu ahaa manhaju aima dacwa الnajdiya fi اtakfiiri wاlqitaal baynu caawa bilaabaynaa in sha allahu tacaala oo talaada ah bisha shawaalna ay tahay labaatan iyo toddobo kun afar boqol soddon iyo afartii hijrada kuna aadan labadii bishii sagaalaad kun laba kun iyo saddexiyo tobankii kelimadaasi waxay ku saabsan tahay culummada aynu magacawnay aima dacwa najdiya aynu ugu magac daray ama loo yaqaanaba inaynu tilmaanno madaahibtoodii iyo waxyaabahay qabeen aragtidoodii diineed ee sharciga ahayd ee ku aadan labada masale takfiirinta iyo qitaalka labada masale waxaynu u doorannay waa labada masale masale muxuu ahaaye aad iyo aad loogu eedaya culummada culummadan sheekh maxamed ibn cabdulwahaab ibnu sulaymaan annajdi tamiimi iyo ardaydiisii culummadii ka dambaysay awlaaddiisii dadkii asaga ka farcamay hal haldoorkii culummadaasoo dhan labada masale aada loogu eedeeyo wey sheekhu laftirkiisuna wuu sheego wuxuu yidhi culummadii aanu isku xilliga ahayn ama aanu iskhilaafsanayn ee masaa'ilka aan la imid ama aragtiyada diineedee badaneen qabo ee sharciga ah kulligood way u waafaqeen buuri laakiin waxay odhanhayaan odhanhayaanbu labadaa mas'ale mooyeen inti kale waad saxan tahay nin fiican baad tahay ahlu khayr baad tahay saalix baad tahay wax kaa qiimo badan ma jiro diintii baad cusboonaysisay ood habaaskii boodhkii ka jaftay waddadii nebi maxamed baad ifisay waxbaad noo caddaysay laakiin ceebtadu waxaa weeye gaalaysiinta iyo dagaalka labadaa masalo marka laba masalo aad iyo aad sheekha iyo culummada iyo a'imada aada loogu eedeeyo wey hadday sidaa horaan ahayd waxaa soo kordhay oo asna asbaabta noqon kara aynu u dooranay labada mas'alo ee reer galbeedku muslimiinta intay fiiriyeen yay kolba meeshay yidhaahdaan waxbaa ka dhaqanoo waxbaa ku dambeeya nacfiya ama diin ah yay weerar ku qaadaan beryahan dambe marka labadii ciqdee u dambaysay weerar ba baa ku socday wadaadaha loo yaqaano wahaabiyada siyaasadda reer galbeedka awooddooda mallatari baabi'intay muslimiintii baabi'iyeen meel walba boodboodkaas iyo dhibka ka jira waxaa garab socda mid haqaafi ah oo cilmi ah oo loogu talagalay muslimiinta in diintoodii iyo meelihii ay ka dhaqnaayeen iyo xoogow meesha wax ku dambeeya oo dhanba in laga baabi'iyo lana weeraro mu'asasaad baa loo sameeyey maraakiis cilmiga abxaaf sida ay hadda ugu cadcaddahay muasasada loo yaqaano muasasatu randa waa taqaanaan bay la tahay taasi waxay keentay weerarkaas iyo daqdigaa siyaasiga ah iyo culayskaas ijtimaaciga ah, iyo midka caskariga ah, midka iqhtisaadigae dhaqaale midka ijtimaaciga bulsho culayskaa wuxuu keenay niman culummo aha oo madhabkan iyo manhajkan taageersanaan jira oo weliba kutub ka alifay in ay taraajucaan oy ka noqdaan madhabkii ilaa bacdu naas ay u bixiyeen ataa'ibuuna min alwahaabiya ataa'ibuuna min alwahaabiya magacaa marka la sheegay ragga durba soo boodi ee shaashada soo istaaga waxaa ka ah nin leedahay sheekh saalix ibnu maxamed alsmari oo ree sacuudi ah ree xijaas ree maka ah wuxuu leeyahay kitaab uu ku sharxay kashu shubahaad oo aada u qiimo badan oo laga yaabo barhkii inaad haysataan الdlاaئل والإشhاaراaت في شharxi kشh شhuبhaad baa lyhahdaa waa min أqوى الكتب الشhaarxa لtilka الrisaalة kutubta sharaxday risaalada kashf shubahaad kutubta ugu qiimo badan buu leeyahay wuxuu sharax ku leeyahay alaatul usuulka kitaab la yidhahdo wuxuu leeyahay miftaaxu اlwusuul ila alaaat اlusuul asna waa min aqwa اlkutub nin noocaasuu ahaa hadda wuxuu ku bayday khaanadii aynu soo sheegayna u galay waa dhoweyna reer sacuud baa xidho arrin siyaasadeedu isku hayeen bay ku xidheen oo ashcari buu noqday buu intuu ka tegey wahaabi xoogow yar daalay inuu noqdaa fiicnaan lahayde intuu ka tegey buuba ku noqday muxuuha ashaaciridiis oo hadda waaba ashcari weyn oo hadda sacuudiga iyo ishayaanba howlo kalena waa lagu haysta ragga marka qadiyadda laga hadla soo boodi waxaa ka mida ah sheekh eh, xaatim ibnu caarif alcawni shariif cawni baa ka mid ah. ragga aad qadiyadaasi ugu eedeeya culummadu waxaa ka mid ah sheekh eh, xasan ibn cali abu maxamed alkatani eh, almaghribi marka rag bahdaba ahaa yaa labada mas'alo aad iyo aad eh, ugu eedeeya culummada ayada taas marka waxay keentay bal in maadaama culummadu culummada annaga yihiin oon u aragnay inay yihiin aimatu huda oo yihiin xidigihii muslimiinta qaybo ka mid ah manhajkii muslimiinta ee saxaanaha ku socday khayr iyo wanaag mooyoon xumaan aan ka tegin ay yihiin waxaa xaqay nugu leeyihin ka mid a ah in ayaga iyo khusuumtooda wixii la awoodo laysku dayo in loo garsooro wax loo kala qaado haddii aan khulaasada iyo natiijada kelimadayda soo hormariyo waxaan odhan lahaa intaas dawaa'if ee weerarka ku qaaday culummadaas ama suufiye ha noqdeen ama ashaacira ha noqdeen ama bahda wahaabiyada qayba ka tirsanba ha noqdeene ilaa yowmin aadaa ma arag mas'alo ay culimmadaa ku khaldameen akhdaaf fardiya lama waayo bulsho dhan iyo urur dhanoo wada socdo iyo bah dhan oo wada socota nin khaldameen lagama waayo laakiin waxaan ka hadlahayaa mas'alo khaldan ama caqiida ama fiqi ah oon khilaaf saa'iqa aqbalin oo wadaadaha wahaabiyadaee najdiyan lagu haysta aminkan ma arag ninka haysta ama asagaa khaldoon masadaba ka dhacsanba ama waxaan sal lahaynoo wadaaduhu qabin buu rabaa inuu ku akakabiyo ku dhejiyo kadibna siduu u yidhaahdo godkan ay ku dhaceen labadaa mid un wey nin calaa jahlin ku radin haya iyo nin waxaysan qabin ku dhajinoo u tirin labadaanbay dadku u badan yihiin ma arag ilaa aminkan masalo la odhan karo waa duu ay ku khaldameen hadday khaldameenna xataa khilaaf saaiqa ma aqbasho waa masalo qaciga ah, weli ma arag muxaadaradu marka waa muxaadaro ku aadan culamo muslimiina oo la dulmiyey xadgudub badanna loo geystay in loo garsooro wix suuragal ah intaasay muxaadaradu xambaarsan tahay laa aqala walaa akar ciday radinaysana ma ay jirto ciday daba taagan tahayna ma ay jirto waxaa lays odhan karaabaa laga yaabaa khudbadii maalinlaweyd ka baxday masdulhidaaya amay daba joogta ciwaanka muxaadarada ka horeeyey mashruucna waa ka horeeyey howlahaasna waa horaa idiin soo sheegay alqowl amiin baa idinku soo sheegay ictisaamkii u weynaa waanu kala baxnay wixii kale meelaha ka dhawaaqahaya ima khuseeyaan aniga go-aankaas waa horaa idiin sheegay ka noqodna ma laha taasi waa iska sidaa ninka caraatamayna asagay khusaysaa howlaha kamaandhooyinkana dowladda kenya mas-uulka ah ee wadaadba ma khosayso irahaas waa iska kaftan kelimadu waa sidaa qolyaa yidhi baa la yidhi shacab baa la kicin oo waxbaa la wadaa inaad dhegaysataan oo fadhidaan baa idinku filan haddaaban awoodna shacab inaanu kicinno oon gaala ka hor keenno maanan ka gaabsaneenba marka runta lasu sheego wey haddaan awoodno muslimiintaan kicin inaan gaala ka hor keenno meel saar oon dagaalkaasi fooda u horseedna amaan dhexboodna maanan ka gaabsaneen laakiin hadda kelimada waxaa weeye kelimo cilmi ah culumay u taallaa caamana ma khusayso nimaan mashruuca laga hadlaya fahmayna ma khusayso kelimadu waxaa weeye labadaa mas'alo ee wadaaddaha lagu eedeeyey ma ayagaa ku saxan mise eedayaha saxan iyo adiladeedii khulaasadu waa intaa waxaana u ogol leeyahay oon ka doonayaa anugu laba sabab sababka koobaad waxaa weeye taariikhdu way socotaa waxna waa sijilaysaa cajal baa socdoo duubmahaya cajalkaa duubmaya nin walba wuxuu soo tuura markuu yidhahdo haddaan yacla dhihin cajalka wuu duubmi wuuna buuxsami marka faylkuuna galahaya soo sidaa ma ah marka beryahan dambe cudurkiibaa soomaalidii soo gaadho waxay rabaan inay iska firdhiyaan aima dacwa najdiya iyo madhabkoodii soomaalina waxay tidhaahdaahe fartaadoo xumaatay firdhis kaagama hadho waaba hadday xumaato ogow haada hadday saxan tahayna haddee kaba kaba daran soo ma aha marka ninkii doonaya tartiib inuu isdhiibo o isfududeeyo isagoon culimmada xagxaganin oon saxariya wasakhna ku bi'inin bannaanka ha istaago warkiisana cadaysto mahmadu intaas weeye masalada marka takfiirka iyo kufriga usuushiisii iyo howlahaas faahfaahintoodu muxaadaraad badanoo soo marteen ayaan kaga soo hadalay biyodhaca kelimaduna waa laba qodob in dhaalibku iyo dhegaystuhu u ogaado takfiirintu iyo gaalaysiintu inay tahay xugum sharci ah ilaahay iyo rasuulkiisii iyo ijmaaca muslimiinta iyo wixii daliilee sharci ah ayaa laga qaadan axkaamta diineed buuna ka mid yahay xugum ka baxsan ma aha qodobka labaadeen raba inaan dareensiiyo dhagaystahana waxaa weeye khilaafka ku saabsan masaa'ilka gaalaysiinta iyo ku saabsan qitaalkuna qaybna waa khilaaf u laabanaya cillada iyo sababka qaybna waa khilaaf u laabanaya inagoo isku waafaqnay sababkii yaa dejinta iyo maaldhigiddii baynu isku khilaafaynaa matalan aniya adugu khilaaf kama qabno iskumana hayno qiblada in loo tukado kacbada in la aado haddii la arkana waa in qudhigeediiyo barteedii la qaabilo haddaan indhaha lagu hayninoon loo dhowaynna waa in aaggeedii iyo jihaday kaa jirto la qaabilo sidaas waynu isku waafaqsan tahay innagoo marka safar ayaan dayownay ama salalay ama wereeray war qibladii awey baad jid waxaan dhan waa halkaas iyo waxaa weeye bari adna waxaa tirood waalantaha weligaabaad wareeri jirtay maya galbeed ba jirtaa qiblada halkaas hooy nimankii saddexaad wuxuu i weligiin baad markii wax yar dhaco aad hanfariiri jirtay war waxay naga jirtaa koonfur nina wuxuu ku dhuftay waqooyi afar baynu ahayd culamada fuqahada maxay dhaahdeen nin walba meeshii uu ku sheegayba u tukan islama tukan kartaa isuma iskuma haysaan qibladu in loo tukado inay waajib tahay murankiinu kaas ma aha laakiin waxaad ku haysaan qibladii xaggay jirtaa ma galbeedba ma bariba ma waqooyiba ma koonfurba marka waxaan rabaa inaanku idhaahdo khilaafka u dhexeeya nimankii khawaarijta la odhan jiray haddana takfiiriyiinta loo yaqaana ee dhabta ah kuwa ile la iska marmariya baasha waa laisku turturaa ayaa jira khilaafka u dhexeeya ahlu sunna waljamaaca iyo qolyaha khawaarijta ah waa khilaaf fii takhriiji ilmanaad ee ma aha khilaaf fii taxqiiq ilmanaad taxqiiq ilmanaad hadda taan kuu sheegay baa loo yaqaanaa maalan in qiblada la qaabilo muran kama qabtaan laakiin waxaanu isku haynaa qibladuma waxay jirtaa galbeed baan dhignaa mise bari baan dhignaa mise waqooyi baynu dhignaa mise waxaynu dhignaa koonfur tusaale labaad wa ashiduu daway cadlin minkum waaqiimuu shahaadata lilaahi buu rabbigan yidhi aayada kalena waa lagu yidhi ruuxa caadilkaah ee diinta ku fiican ee wanaagsan in la makhraati gashado maragga iyo makhraatiga u furo murankama qabtaan laakiin waxaanu isku khilaafi karaa xasan iyo cali iyo geedi iyo jaamic iyo cabdullaahi ma cuduul makhraati galaan mise makhraati ma geli karaan murankama qabtid ruuxa muslimkaee cadliga ah inuu furo makhraatiga uu geli oo islaanta meherkeeda ka qaybgeli oo howlo badan uu ka dhex eh, muuqan karo laakiin waxaan isku khilaafi karaa cali waa faasiq iyo ma ah waa nin warkiisa la qabto saadiqo cadli ah iyo ma aha waa yahay khilaafkeennu kuma saabsana marka takhriijulmanaad kuma saabsana waxaa loo yaqaanaa tanoo kale taxqiiqu taxqiiqulmanaad khawaarij iyo salafku waxay isku hayaan fi takhriij laa fi taxqiiq oo ayagu waxay leeyihiin dunuubta iyo macaasida iyo kufriga weynba ruuxu ku dhacahee waa gaal bay dheheen nimanka waa tallaabsadeen salafku waxay leeyiin maya manaadku waa in ruuxa lagu gaalaysiiye keliya wixii ilaahay kitaabkiisi iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiinta iyo daliil sharciga ah ku ah gaalnimo kufri keliya laakiin macaasida khamri la cabe iyo been la sheege iyo xan iyo zine iyo riba iyo waxyaabaha noocaasa waa macaasi iyo dunuub weyaan kabaa'ir ah oo ilaahay lagu caasiyey cuquubadeedna aad mudato hadduusan rabbi ku cafiyin laakiin waxa lagu laakiin diinka lagagama baxo waxa lagu gaaloobi karo waa wax weyn oo sharcigu caddeeyo diinka lagaga baxay waxay isku hayaan marka salafki iyo khawaariju waa maxay takhriijulmanaad baa loo yaqaana culummada kale marka muslimiinta waa muhiim jiddan masaladan inu isla fahno culummada kale fuqahada ah muxadiiiinta mutakalimiin in badan oo ka iyo khayrkoodba hadday mar isku waafaqaan waxaan gaalnimo ahayn fii kitaab illaah wa fii sunnati muxamed fii ijmaaci اlmuslimiin fi اlqiyaasi cala اlmansuus waxaan gaalnimo ahayn ruuxa laguma takfiirin karo mar haddii laisku waafaqo intaa wixii ka dambeeyo maxaa laysku hayaa taxqiiqulmanaad baa laysku hayaa waxaynu inuu gaalnimo yahay aynu isku ogayn cali iyo xasan iyo cabdullaahi masaari karaa ma muta mise maya ma cudurdaar buu leeyahay mise ma laha shuruudii ma laga helay mise maya isku hayaan wixii intaa ka dambeeya waxaa weeye taxqiiqu lmarad ama tanziilu lasbaabi cafwa alaxkaami cala acyaan tanziilu alaxkaami cala alacyaan aw ilwaqaaya masalada marka muhiim jiddan weeye nin aad manaadka iyo taxqiiqiisa isla fahanteen oo kula aaminsan waxaan lagu gaaloobaa wixii daliil sharci ah uu ku sheegay gaalnimo ee macaasi dunuubta laguma gaalooba kula aaminsan ma dhihi kartid waa takfiir iyo khaariji waana khata ah ay wadaaduhu ku raftaan kooda u weynay kooda yarba ay dhex jiifaan wey laftirkiin waxaa laga yaabaa inay idinka qulban tahay mar hadday masaladu soo gaadho shuruud ma la fiirin iyo dawaabid iyo mawaanic ay soo gaadho khilaafka meeshaa ku jira aarkii waxaa weeye in lam yakun kullah waxaa weeye waa khilaafun fii taxqiiq ilmanaad hawshaa aad inaad u fahantaan muhiim jiddan wey waxay ku kala tageen salafku iyo khawaarij waxaa weeye nimankan waxaan gaalnimo ahayn bay gaalnimo ku sheegahayaan salafkuna waxay leeyiin gaalnimadii wixii gaalnimo ilaahay ku sheegay iyo rasuulkiisa ilaa aakhiri unbaa gaalnimo ah waxaa laysku hayaaba maxaa lagu gaaloobaa ee la iskuma hayo ruuxu markuu gaalnimo ku dhaco maxaa loo fiirin laiskuma hayo qaabka haddaan kugu dhigo wixii inaad ku wareertaan ba laga yaabaay salafki iyo khawaarij waxay isku hayaan maxaa lagu gaaloobaa ee iskuma hayaan ruuxu markuu gaalnimo ku dhaco maxaa dawaabidii iyo shuruudii maamnuco loo fiirin miyaad i fahanteen ayib markaynu inagu isku waafaqno waxa lagu gaaloobo inuu daliil sharciga kufri ku sheegay base uu yahay ama gaalnimo dhaba intaan isku waafaqno shuruuda iyo dawaabitu haddaynu ku kala tagno khilaafkeennu waa khilaaf bah u dhaxeeya iyo qoys daakhila oo maxalli ah in loo citaaliyoo la saaro hee darajadii takfiirka iyo khawaarijta waa min aljahli fi sharaa'ici waladyaan khulaasada aan socdo waa intaa muqadimaadka intaana gaadhin masaa'ilka aan raba inaan ka hadlo waa taqriiban kooyo toban masalo kooyo tobanka masalo waxaan isleeyahay waa nuxurka uu ku dul wareegayo tuhmada iyo weerarka ba-an ee ku dhacahaya aimada adacwa anajdiya masalada koobaad waxay noqon doontaa xukmu man lam eh, tabluqhu eh, dacwat rusul ruuxii ayn dacwo ambiyo iyo rusul soo gaadhin saana ku dhintay xukumkiisi muxuu yahay ruux meel miyaa ku koray oo nebi maxamed in la soo saarayba aan war u haynin ama ka horreeyeyba ama nabi ciiseba ka horreeyey nabi muusena aan soo gaadhin dacwo rasuulba ruuxaysan soo gaadhin saana ku dhintay xukumkiisu muxuu yahay masalada sheekha lagu haystiyo culimmadiisibay salle leedahay masalada labaad waxay noqon doontaa mowqifka aima dacwa najdiya ay ka qabaan fii jaahili tawxiid aslu ddiin ilaahay keligii inuu cibaado muto nabi maxamedna nabi xaq oo dhab ah oo rasuuloo khayr khayriya wanaag lala soo diray inuu yahay in la raacana ay waajib tahay ninkaabaan warkaaba haynin khabarkaana aan uusan dhabinba maxaa u xugumay jaahilu asli diin ama jaahilu tawxiid ilaahay subxaanahu wa tacaala ma yaqaan iyo xuquuqdiisii cibaadadu kow ay ka ahay rasuulkii ma yaqaan iyo xuquuqdiisii iimaanka uu ku xidhnaa midna ma yaqaan ruuxa noocaasa maxaa u xuguma jaahilu asli diin ama jaahilu tawxiid masalada saddexaad waxay noqon doontaa xukmu man maata qabla ima dacwa najdiya ilaa waa lagu eedeeyey wahaabiyo intaydan soo bixin dadkii leedee dhammaaday ee islaamka sheeganhayay ee idinka horeeyey ilaa xilligii ibnu taymiye ilaa saxaabadiiba ha gaadhee dadkaa maxaad ka qabtaa xukumkiinnu muxuu ya aad saaraysaan waa hawl ay dagaal ka jiro ay ka socoto qolihii ka soo horjeeday culummada najdiyiinta waxay dhaheen waxay qabaan najdiyiin ayaga wixii ka horreeyey dhan inay gaala yihiin ilaa lix boqol oo sano ilaa saxaabada agteeda waa laysku xumen baasha waa laysku fogeyne maogtaha marka waynu ka hadli doonaa marka xukmu man maata qabla aima dacwa najiy waxay ka qabeen masalada afraad waa iimaan lmuqalib wa mowqif najdiyiina minhu ruuxa muqalidka ah ee caqaa'idkii islaamka saxiixa wuu yaqaanaa nebi maxamed nabi xaq oo dhab yahay inuu yahay garanaya xuquuqdiisoo dhan wuu garanhayaa ilaahay wuxuu mudnaa dhan wuu garanhayaa laakiin haddii la dhaha ma daliil calaa daalika een embule wuu xoqanhayaa daliil wixii aad taqaanay ee iimaan ku asixi lahaa ama gaalnimo lagaga badbaado dhan wuu garanhayaa laakiin haddii la ada maxaa ah wuxuu dhihi soo fikiri ama wuxuu ku dhihi garanba mahayo orda iga tag waad su xun tahay laakiin inuu gaaloobana ma ogolo haddaad tiraado waan ku gaalaysiina wuu ku dilo gol xogku ku gelin haddii xoolo kasta iyo adduunyo kala kasta la siiyana diintiisii islaamkayd badelan mahayo laakiin wuxuu aaminsanaa ee wanaagsanaa adiladeedii ma hayo ninkan maxaa loo yaqaanaa muqallid wadaadkan hadda aan soo magacaabay abu maxamed xasan bn cali bn jacfar katani almaqribi masaa'ilku ku eedeeye ka inay qabaan imaam muqalid inusan asaxaynin mutakalimiin bayna waafaqeen waana waraan jirin waan gaari doonaa maslada shanaad waxay noqon doontaa mowqif najdiyiin min taqsiim diyaari ila daari kufrin wa daari islaam waa masalo adag wadaadaha lagu eedeeyo la yidhi waxaad qabtaan goobta idinku aad degantihiin mooyeen oo najdi ah mooyeene eh. dunida inteedoo kaleoo dhan inay tahay wadamo gaalo oo daaru kufrin ruuxa dhex joogana uu kaafir yahay hawshaa laftirkeedu waa hawl lagu eedeeyey culummadaas masalada lixaad waxay noqon doontaa dagaal ba-an baana ka taagan xataa wadaadaha ictisaamau celceliyana waa arki jiray ayb altafriiq bayn alusuuli wاlfuruuc iyo التفريق بين المسائل الظاahiرة أو الjلية waxa u al almacluumaةi min الdيn bالdaruuرة iyo masائل khafية in la kala qaado masaaئilka diineed diinta masaaئilkeedu ma qaybsamaan mise maya masaaئil waaweyn oo adiladu cadcaddahay oo mxuu ahaay caasha magaratay ah oo ruux walba uu fahmi karo oo ninka diinta soo galee maalme ku jiray uu ka warqababa oo xataa gaaladuba ay og yihiin gaalada dhex joogtan hadda salaada shan iyo tukatan way og yihiin zinadu diintiina inay xaaraan ku tahay way ogyihiin ribadu ruuxa muslimka inaan loo ogolayn gaaladooda way ogyihiin dilka xaqdarada ah ee ruux bini aadam oo xaqdarra lagu dila inuusan bannaanayn fi shariicati alislam way ka warqabaan ma tahay mise ambiyadoo dhan inaad rumaysan tihiin oo mid aad diidantay uusan jirin nabi ciisena agtinna uu ka yahay addoon ilaahay oo rasuul ama nabi ah way ogyihiin yacni masaa'ilka noocaas maxaa loo yaqaanaa waa masaa'il usuul ama waxaa tidhaahdaa masaa'il daahira jaliya macluum min addiini bidaruura marka tafriiqa masaa'ilka in la kala qaado masaa'il qarsoon oo culummada iyo ardadu ay ka warqabaan iyo masaa'il caamo iyo culummadu ay fahansan yihiin oo ka dharagsan yihiin diintu inay labadaa qaybood u kala jabto axkaam kala duwanna ruuxi uu qaadan ruuxii ka jaahil noqday masale qarsoonoo libidhsan iyo ruuxii ku khaldamay masalo bannaanka taal in xukumkoodu kala duwanaan xagga ta'iimka ama takhdi'ada xagga cudurdaarka iyo cadam alcuduri tafriiqa asaga ah waxay ka qabaan aima dacwa najdiya waa maslaayadna aynu ka hadli doono insha allahu tacaala oo nuquushooda aan keeni doono laanna waxaa loo tiriyaa aimadu masalada inay ku khaldameen xaggana ay waafaqeen ahlulbidac iyo muctasilo iyo ashaaciro iyo jahmiyo iyo mutakalimiin iyo balaay waa masaa'ilkuu aada ugu wareegeystay wadaadkii kataaniga ee maqhribiga ahaa inuu asagu khaldan yaha ama aimadu khaldan yihiinna waynu gaari doonaa masalada toddobaad waxaa weeye waa masale loo yaqaano mafhuumu qiyaam alxujai cala alcibaad mafhuumu qiyaam alxujati cala alcibaad cinda anajdiyiin culimmada najdiyiinta maxay ka qabaan maxayse ka aaminsan yihiin kayfiyada iyo qaabkay dadka xujada ugu qunto xujada ilaahay iyo garti ilaahay goormay ku qaban oo mucaanid weeye lagu dhihi iyo goormaa lagu cudurdaari ama qaab kale haddaynu u dhigno maxay xujadu ku quntaa bimacnaa maxaa gartu iyo cudurdaarku iyo qiilku kaaga dhammaada cudurdaarku iyo qiilku iyo eeneentu iyo xoqashadu maxay ku dhammaataa masaladaa iyo laftirkeedu waynu ka hadli doonaa ma waxay ku dhammaataa in ruuxu mas'alo walba iskii uu ogaado soo gaadho daliilkeedii iyo xukumkeedii khaaska uu soo gaadho mise xujadu iyo cudurdaarku iyo qiilku wuxuu ku hadhahayaa in ay ku suura gasho haddaad adigu doonto maslada inaad ogaan lahayd halkanaad iska fadhidaa shariikaa deganta weligaa ma dhaqaaqdid wax ma baratid diintii ma doonatid oo ma dhaqaaqdid meel walbana way ka socotaa diinta culumaa joogto diinka waa la sharxahayaa masalo weynoo banaanka iska taal oo weliga adan doonaninbaa waagi dambe dhex fadhiisata oo adoo ku dhuflayn gaalnimo lagu arkay markii surka lagu bado waxaa tihi jaahil baan ahaa waa runta oo weligaa madaa maqal masalada ayadaa laakiin haddaad doonto waxaa kuu suuragelaysa hee inaad maqashood barato weliba meel walbaaad ka heli karta ma ruuxu tamakun min alcilmi waalmacrifay xujadu ku quntaa mise cilmuhu bixaqiiqati اlmas'alati yaqiinan bay ku quntaana waa masale laisku hayo mafhuumu qiyaam اlxujati cala alcibaad haddii aan suureeyo waynu xilligeedaanu gaari doonnaayo nabi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam makuu ka dhex istaagay diin iyo xaq iyo wanaag buu ummadda ugu yeedhay warkiisa carab oo dhan way maqashay carab oo dhan haddii warku gaadhay iyo dacwadiisii qayba waxay ku gaadhay oo badankood ah ayadoo la suuro bedelay oo la tashwiihiyey oo la xumeeyey saaxir majnuuna waalan kaahin ah ra'aasad doonahaya tolkii ay fiijiyeen dayro ah adeerkii uu kab tuurahayo warkaasaa gaadhay dad yaroo ree makaana maxaa gaadhay ayadoo dhab ah oo xaqiiqadeediiba sida abujahal iyo waxay xaqiiqadii dacwa muxamed bay ogyihiin laakiin cinaad baa galay mar hadduu nabigu ka dhex istaagay mako carabna warkiisa uu gaadhay kulligoodna nin walboo doona uu keri karay inuu nabiga si toos ah wax oga qaato diinka dhabta uu ogaado uu keri karay xujadii iyo cudurdaarkii ma dhammaaday oo qiilka carabsaama kaga dhammaaday mise qiilku wuxuu ku dhammaanayaa nin walba goofkiisa iyo gurigiisa markay ugu tagto aayadda oo saafiya xaggana u fahmo warku waa intaa qiyaamu lxujma bitamakun min alcilmi ba mise waa bilcilmi bilxuja xaqiiqatan masaladu intaas baan ku gabagabaynaynaa masalada eh, sideedaad alfarqu bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja in la kala qaado xujadu inay kugu quntay inaad fahamto adoo af carabiga yaqaan ayaa qur-aanka lagugu dul akhriyey masaladii aayaddeedii baana laguu dhiibay carabigana waa taqaanaa tarkiibka iyo mafhuumka luqawi waad fahmaysaa aayaddii iyo xadiidkii ka hadlahayey ama ijmaacii hawshaa khuseeyey baa lagu sheegay bilcarabiya xujadii ma kugu quntay mise kuguma qumin wadaadda waxay leeyihiin xujadu way kugu quntay nimanna waxay dheheen waa inaan fahmo waa inaan fahmo bimacnaa waa inay iga daadegto war haddii afka lagu hadlahayana aad fahmayso daliilkii masaladaa xambaarsan laguu dhiibay in rabbi kaa daadajiyo si fiican kuugu cadaato kuu dilaacdo annaga hawl noo taalla ma ah mise si fiican kugu dilacdo ay ku degaandegto yani alfarqu bayna qiyaami اlxuja oo buluuqeeda iyo wusuulkeeda loo jeeda inay ku soo gaadho biluqatin mafhuuma ayib iyo fahm اlxuja farqiga udhexeeya waa lagu eedeeyey oo wadaadaan hadda eedeeya aima dacwa najdiya waxay leeyihiin way xadgudbeeno waxaa la rabaa fahm اlxuja la rabaa ee lama rabo qiyaam alxuja masalada sagaalaad waa mowqif aima najdiyiin fi اtakfiri biاlmuwaalaati wاtawali maxay culammada najdiyiintu ka qabaan in lagu gaaloobay hiilada gaalo loo hiiliyo gaalada marka ayagu ka hadlaayeenna ma aha gaalo kufaar asliini yahuudiya nasaare ma ahayn majuus ma ahayn budi iyo sikh ma ahayn maxay ahaayeen baaniyaal iyo hindi ma ahayn maxay ahaayeen dad dowladii cumaaniyat alkhilaafa alcumaaniya turkiya iyo dad islaamka sheeganayoo shirki ku dhex jiray yo waxay a'immadu qabeen ninka muslimiinta ay ishayaane kale ee muwaxidiinta ooga heelaya hee waa gaal ninka xoogow ree magaaleeyeen u helaninna muwaalaad buu ku jiraa waxay kala farqin jireen bayna atawalli waalmuwaalaad tawalliga mudaaharat lmushrikiina cala lmuslimiin u yaqaanaan muwaalaadkuna mujaamalada iyo mudaaraadka iyo xogow mudahanada iyo adoo si weji bashaasha gaalka kusoo dhoweeye iyo adoo yaraha nacamleeye iyo howlahaasi waxu yaqaanin muwaalaad laakiin mar baashu hadday gaadho hiilo ood laba raayo iyo laba caalan u kala hiiliso warku haddee waxay dhaheen soomaali way yaqaanaan hawsha waxay ku leeyihin qosol hiilo leh aniga cabdulaahi ama cabdiweli haddaan hadda muranno isqabannon sheekh cabdulaahi ama sheekh xasan uu u qoslo markuu ninkaa hadla anna ii aamus anuu markaan isdibaac waa aamusahaya cabdiweli markuu hadlana qosol buu isla dhigahayaa aniga shalay bay iga noqon waan xanaaqi maxaa jira waxaan dhihi cabdulaahi waxaad iga hiilanaysaa cabdiweli oo manaaba hiiliy wuxuu ku dhihi qosol hee qosol hiilale qosolku waa hiilo anna maad ii qosashido run sheegayso anna maad ii qosashido asna u qosashid maxaad asaga ugu qoslaysaa isaga la safantahay wey muhiimaddu haddii gaal iyo muslimiin isaya aad mid u hiiliso inay gaalnimo tahay ood u hiiliso gaaladii baan ujeedaa inay gaalnimo tahay culimmada murna ayagu kama qabaan laakiin waxay kala farqan jireen bayn almuwaalaati waltawali wadaadkan katani aad qadiyadda ugu eedeeyey najdiyiinta iyadna waynu ka hadli doonaa almasala alcaashira mise waa taasica masalada tobnaad waxaa weeye takfiiru man lam yukafir alkaafira wa ra'yu najdiyiina fiiha ama salaadaba lagu rafto oo lagu baaba-ay oo niman meeshana ay ku barbariiqdaan marka howlo badan baa iska jira gaalka ninkan gaalaysiinin maxaa u xugum ah ayma dacwa najdiya gaalkay ka hadlayaana maaha kaafir asli alla socohada waa maxay waa mushrik muntasiba ila alislaam ama addowla alcumaaniya alcimlaaqa dowla cumaaniya xilligay jirtay waxay dagaal kula jirtaa e, burtaqiiska oo koonfurta albilaad alcarabiya iyo khaliija carabi oo dhanba soo qabsaday waxay ka dagaalamhayeen namsa ostri waddanka hadda loo yaqaan fayidna ayay gaadheen waxay ka dagaalamayeen sirbiyiinta ishayeen raashka ayaa waxaa u dhexeeya dagaal ba'an waxaasoo dagaaloo dowlad cumaaniya ku socday oy gaalo kufaar asliyiina wadeen najdiin ma aysan ka qayb qaadanin bal xagka kale ka cunayeen dowladda khilaafadu cumaaniya eh, udubaheeda kaley sii siiba hayeen iyo ayagoo tirar badan oo ku taanid bay sii duminhayeen muslimiintu in badanoo ka ah waxay u arkahayeen ama badankoodba ila najdiyiin muslimiinta adduunka xilligaa jooga ama muslim dhaba ha noqdo ama muntasib ha noqdee waxay u arkahayeen dowl cumaani inay tahay dowlad islaamka u hilisa gaal la hortaagan xaqna ku dagaalamaysa shayga hariibka waxaa weeye marka xataa nabilyon uu masar goorma ahayd kun eh, maxay ahayd iyo saddexiyo hijrada kun laba boqol iyo saddexiyo tobankii wuxuu dhintay kun laba boqol bay la tahay sheekha geeridiisa eh, taqriiban shan sano kadib toddoba eh, sano kadib ayuu masar ixtilaalka ay gashay najdiyan waxay u inay tahay cuquuba min allahi subxaanahu wa tacaala maadaama dowlad tawxiid ay la dagaalameen ooy dhib badan geysteen reer masar iyo muxuu ahaayey dowla cumaaniya fii misr iyo walaadeediiba cuquuba min allah lishirkihim wa kufrihim marka allahuma ahliki aalimiina biaalimiin baabkaasay taagnaayeen yani mawaaqif saarima oo aad adag markaadaan masalada fahamsanayn oo kaa soo boodi markaad hoos aadan u fiirinin ayay qaateen mawaaqifta marka ilaa aminkan mawaaqifta lagu eedayo wey masalada ko iyo tobnaad waxay noqon doontaa takfiiru culamaai lmushrikiin caamadii intay ka tageen aima najdiya oy caamadii warkeeda meel ku xidheen ay culummadii xilligaa joogtay ee shirkiga difaacaysay ama shirkiga ku jirtay bay in badanoo ka mida takfiiriyeen ayadna waa hawl lagu eedeeyey gaalaysiinta ay culammadaa gaalaysiiyeen najdiya ma ku gar lahaayeen mise waa loo gar leeyahay masaladii ugu dambaysee labayo tobnaad waxaa weeye bimaada kaana yuqaatilu calayhi najdiyuun bimaada kaana yuqaatil calayhi najdiyuun culummadaasi hadday dagaal qaadaan maxay ku dagaalami jireen dagaalkoodus muxuu ku salaysnaa masaa'ilkaas labayo tobanka ah ayaan jecla inaan ku soo ururiyo kelimadeeda dhowrka baan ugu talagalay muqadimaad tamhiidi ah baynu ku bilaabaynaa insha allahu tacaala muqadimada koobaad nin walbo doonaya ima dacwa najdi inuu u garaabo ama uu u garsooro ama u weeraraba inuu horta uusan ka tegin waana muqadimo muhiim ah waxay tahay ama dacwa najdiya fikrad iyo ra'yi waxay qabeen dacwadoodu ninkay gaadho oo dhambaalkooda iyo fariintooda ay gaadho ee garab istaagi waaye rumayn waaye asagoo fahmay inuusan muslim ahayn ninkii qaata ee ra'yigaa qaata iyo dacwada iyo fariintaa qaayiboo qaatan inuu yahay muslim muwaxid ah waa hawl adag weeye halkaasay ka duulahayeen maxayna u jeedeen oo markay sharxayaan waxay u jeedeen waxay ku yidhaahdeen bini aadamkan asalkiisu waxaa u ahaa altawxiid wاlislaam kaana annaasu ummatan waaxida fabacaa allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin mufasiriintu aayadda markay fasiraan ka akhri axaadiis baana ku timid kun sano bini aadamku min abina aadam ilaa nuux calayhi الsalaau wasalaam ama calayhim الsalaatu wasalaam boqolka kunkaa sano ama tobankaa qarni dadku waxay ahay cala tawxiidi saxiix mushrik ma jirin nabiyullaahi nuux xilligiisii waxaa bilowday shirki baa soo kordhay nabiyullahi nuux baa ilaahay soo diray marka bashariyadu waxaa asal ah altawxiid waalislaam mar walbo marka laga leexdo jidkii wanaagsanaa ee tawxiidka ee mustaqiimkana ilahay wuxuu soo diri jiray ambiyo toosisa oo ummaddii ku soo dabaasha jidkii wanaagsanaa iyo xaqiiqadii diineed saasay hawshu ku socotay nabinabi buu u dhiibay nabinabi buu ku simay waxaa u dambaysay carab hawsheeda la soo gaadho nebiyulaahi ciisa u dambeeyey nebiyulaahi ciise dacwadiisii iyo diinkiisii dad yaroo carbeed bay soo gaadhay laakiin carab dacwadii soo gaadhay ku dhaqmi jireen waxay ahayd dacwatu abiihim ibraahiim iyo ismaaciil millatu ibraahim bay haysteen towxiidkaa saxiixay ku socdeen marka dhexda la marahaya hawshii waxaa bedelay shirki baa yimid daaric ah camr bn xay alkhusaaci waad garanaysaan bay la tahay huwa aladii hayara diina ibraahima wa ismaaciil carabi marka hore waxay ahayd dad muslimiino cala altawxiidi wاlsaxiixi wاlxaniifiya shirki baa ku soo darriyey qolyihii shirkiga ku dhaqmi jiray shirkiga noocyada badnaa ku jiray baa nebi maxamed loo soo diray waxaana rabbigay ka yidhi wmaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir litundira qowma maa undira aabbaa'uhum fahum haafiluun am yaquuluuna iftaraah bal huwa alxaqu min rabbika litundira qowma maa aataahum min nadiirin min qablika lacallahum yahtaduun suurat lqasna maxaa ku yimid lacallahum yatadakkaruun qur-aanka hawshaa waa celceliyey carab nabi ka hor nabi khaasa iyo mid caam ah cafa nabi khaas ah oo nabi maxamed aan ka ahayn oo carab u yimid ma jirin laakiin dacwat اlambiyaa cafa nabi caamo nabi maxamed ku horreeyey ma jirin baan ujeedaa laakiin ambiyadii khaaska iyo dacwatu ibraahim iyo ismaaciil iyo dacwatu ciisa iyo muuseba qaybo ka mid ay soo gaadha khulaasada marka ay rabaa ima dacwa najdi inaad fahantaan muhiim jiddan weeye war carabi asalkeedii maxay ahayd muslimiin muwaxidiin ah maxaa u dembeeyey shirki iyo kufri billaahi alcadiim shirkiga iyagoo ku dhufan yaa soo gaadhay nebi maxamed baa soo gaadhay carab markuu nebigu u yimid maxay ahaayeen bay najdiin ku leeyihiin ma muslimiin bay ahaayeen mise mushrikiin kaafiriinay ahaayeen haddaad tirada muslimiin bay ahaayeen diintoo dhan baa ku beeninba kitaabkii qur-aankaabaa kaa ma dhammaantii ku hardinhaya saad ku noolaanna allaaba ogba haddaad tiraahdo mushrikiin iyo kafaray ahaayeen waxay ku leeyihiin asalkoodii tawxiidiyo islaam wanaagsan bay soo haysteeni bidca iyo khuraafaad iyo shirkiyaad baa ku yimid oo niman baa intay u muxuu ahaay u hableeyeen bay diintoodii ka inxiraafiyeen maxaa loogu cudurdaari waayo waa inaad ka jawaabto waxay ku leeyihiin taxriifkii iyo shirkigii iyo kufrigii ku jiray nebi maxamed markuu ka dhex istaagay ee diinkii ilaahay gaadhsiiyey wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin laga yidhi qaamat alxujatu calaa jamiici alcarab nebi maxamed ruuxii raacay ee taageeray faqad aslama wanajaa ninka ku gacansayday faqad halaka waana mushrik naarta ku waarahaya waxay leey annaguna haddaan najdiyiin nahay naga dhagaystay ku dheh nebi maxamed baa ilaahay soo diray muslimiintii nabigay raaceen diinkii baa socday abubakar baa ushi qabtay cumar baa ka dembeeyey cuhmaan cali say u soo socotay qarnigii saddexaad afraad shanaad y waxaa ku soo kordhay muslimiintii ashirku iyo ilaahay khayrkii in la caabudo oo diinkii laga tago oo awliya muxuu ahay la tuugo oo qabriyo lagu dawaafo oo ilaahay keligii wuxuu awoodahayay addoommo iyo khalqi la weydiisto abootooyin iyo awoowooyin iyo fiqiyo iyo aalan khayr iyo aboodi iyo geedo la daba dhigto la tag waxaa loo ekaaday biman cabada allaata waalcuzza farqiga keliya u dhexeeya dadka waxay noqdeen kufaaru qoraysh xilliga iyagu noolaayen waxay caabudi jireen geedi iyo dhagaxyo kuwa hadda islaamka sheega inaan shirkiga ku dhacayna waxay caabudahayaan bini aadam iyo bashar awliye loo yaqaano iyo maqaamaad iyo adrixo haddaba waxay dheheen annaguna waxaan la mid nahay alculamaa waratu alambiyaa weeye nebi maxamed baan daba taagannahay mushrikiinta aan ka dhex goojinnay een tawxiidkii saafiga u babineen gaadhsiinay ninkiina taageerana ee diinka qaatana wuxuu la mid yahay nin taageeray oo qaatay diinka nebi maxamed ninkii foodana geliyo waranka noo durare keliyu ufna yidhaahdana abujahli abulahab buu la mid yahay warkoodu waa dhammaaday warkaa miyaad fahanteen fikraddaas iyo ra'yigaasay ama dacwa najdi ay ku taagnaayeen marka ay la xisaabtamahayeen dadka ay dhex joogeenee jasiiratulcarab ku noolaa iyo najdi ninkii ka been sheega asaga u taallaa ra'yiga aduu ama ha kula qallafsanaado ama kula muxuu ahaay toosnaadee horta waa xaqiiqo jirta haddaad u baahata waxaad ka heli kartaa bitafsiil watadqiiq kitaabka yarteed soo akhrisateen yarka ee la yidhahdo muxuu ahaa kashfu shubahaad soomada soo maray risaalada kashfu loo yaqaano fikirkay xambaarsan tahay min bidaayatiha ilaa nihaayatiha hadi lfikra wey dadkan tawxiidii islaam baa u horreeyey shirki baa soo darriyey oo soo dabamaray shirkigii baa annagu ka godoodna ka qayn ka dhawaaqnay ninka haddee wanaaggiisi iyo u laabtay islaamnimada tawxiidkana falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi bay ku leeyihiin ninkii diideen u gacan saydhana waa nin ku gacan saydhay diinkii nebi maxamed gaal kaafira wey wa bilmunaasaba waxayna ku dadaaleen nin walbay u arkaan dacwadoodu inaysan gaadhin ma aysan takfiirin jirin wa maca daalika islaamna maysan xukumaynin carabtii jasiiratu carab joogtay mushrikiinta ahaa ee shirkiga ku jiray ninkan dhambaalkoodu iyo fariintoodu aysan gaadhin maysan takfiirin jirin wa maca daalika oo maysan xukumi jirin inuu yahay muslim qadiyadaasna waa qadiya jirta maslada ayada marka waa maslada u muhiimsan muqadimada koobaad aan ugu talagalay muqadimada labaad waxaa weeye dadkii ay soo gaadhaayma dacwa najdiya badankood xaalkooda muxuu ahaa dadka ay soo gaadheen hadda lama niqaashayno ashaaciro iyo khuraafiyo iyo qubuuriyiin waxaan la hadlaynaa bahdan wahaabiyada rag ka midoo eedeeyey culummada bahdan wahaabiyada rag ka midkan qaybo kaaga sheegay kamay muransano muranna kama qabaan dadkii ay a'imma dacwa najiya soo gaadheen badankood inay ahaayeen calaa dalaal shirki khuraafaad alla ka fogaasho bal waxaa ku jira dad islaam sheeganayo xataa inkirsan aakhara in laissoo bixin albacdu bacda almowd inkirsan baa ku jiray yacni dadku inay diintii ka fogaadeen oo la kala tegay oo la jiitay oo loo noqday jaahiliyat aluulaa wadaaduhu muran kama qabaan laakiin waxay ku haystaan dadkaasi axkaamta la saarahayo xaaladda way salimeen waa niman ogol dadka inay ku sugan yihiin kufriyaad shirkiyaad ilaahay wuxuusan jeclayn nebi maxamed diinkiisa wax ka dhan ah wax diinka lagaga baxay in dadku u badnaayeen jasiiratulcarab dadka ku noolaa iyo najdiba kamay muransano nin walba u tarjamaysta najdiinna hawsha waaqirahaya oo munsifa oo garsooraaya laakiin wadaadaha waxaa lagu haystaa dadkan jahalay ahaayeen cudurdaar bay lahaayeen waxbaa si ka noqday shaydaan baa u harka hagoogtay naf baad duufsatay culmo fiicanna maysan helin ha loo cudurdaaro iyo maye mar haddaan anagu babinna calinkii tawxiidka diinkan ummadda ugu yeedhnay warka annagana ay dheegeen oy maqleen intaasa ugu filan hee inay xujada ku qunto gaalo weeye taasna iyadu ninkii faahfaahinteeda doona xaaladii bani aadamku xilligaa ku sugnaayeen jasiirul carab joogay wuxuu akhriyi karaa kitaabka loo yaqaan unwaan اlmajd fii taarikhi اnajd lbn bishr cinwaan اlmajdi fii taarikhi اnajd laba mujalad weeyo mabuc waa taqaanaa waxaad akhrin kartaa rawdaة اlafkaar rawdaة اlafkaar ibn hanaan almuarikh haddii aadan heli karin intuuba kitaabkan yarka dacaawi اlmunaawi'iin lidacwati الsheekh maxamed cabdiwahaab akhriya cabdilcaiiz uu leeyahay cabdlaiif baan ujeeda cabdilcaiz bn cabdilatiif ayib ha la akhriyo xaqiiqada xaqiiqa aan muran doonaynin wey culamado dhanna ay qirahayaan idan maxaynu soo maray laba muqadimo muqadimada koobaad waxay ahayd aragtida ay aima dacwonajdiya iyagu isu arkahayeen iyo mawqifka ay ka qaadanhayeen ruuxa ayaga taageera iyo kii ku gacansaydhaba qodobka waynu soo marray iyo waxa iyagu iska soo qaadeen waa masale khatar masalada labaadna waxaa weeye muqadimada labaadna xaaladdii aadamuhu ama jasiirat alcarab dadkii jooga ku sugnaayeen muqadimada saddexaad oo muxaadaradeenna iyo kalaamka iyo difaacuba sal u ah waa xaqiiqatu shirki alcarab carabtii nabi maxamed loo soo diray ileen dadkii aima dacwa najdi ay soo gaadheen waxay ka soo qaadeen kalcarab fii cahdi muxamedin calayhi salaatu wasalaam ayaguna waxay ka soo qaadeen ka dacwati muxamedin calayhi salaatu wasalaam haddaba waa inaad ogaato shirkiga carab ay ku jirtay muxuu ah xaqiiqa ahaan hawshaan marka la soo gebagabeeyo horaan baa kuusoo hormariyey carab shirkiyaad badan bay ku jirtay sida dad badanba maanta ugu jiraa laakiin shirkigoodu u muuqday ee u khatar badnaa ee qur-aanku qaadaadhigee ka dagaalamay in badan waxaa weeye shirkulcibaada yuu ahaa ilaahay khayrkii in la caabudo la baryo la tuugo wax la moodo ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii wuxuu awoodo inaad ilaahay khayrkii weydiisato oo tirahda sheekh cabdilqaadirow awlaadiyo ubad baan kaa rabaa sheekh caydaruusow waxaa lagaa doonay gaalada inaad afdubtood meel saarto sheekh axmed arufaaciyow cirka roobka keen beertana waxaa weeye sideedaba duurkan way ba'daye ashaamud iyo waxay noqota wax la garan waaye malabisa baabiise waa inaad hagaajiso haddaad sidaa yeesho sharadkaygii iyo xuskaadii iyo hawlihii qurbaankeed lahaan jirtay baad leedahay xoolihii fakaday waxaa leey shee cabdilqaadirow aday magan kuu yihiin haddii caawa dhurwaa iyo aad ka badbaadisay dawaci iyo weer iyo wixii uun xoola baabi'in jiray beri arooti waa xuskaadu diyaar wey hawlahaasaa lagu mashquulay shirkiga carbeedna kaanbu ahaa alghuluwu fi saalixiin xaqiiqat marka shirki lcarab sidaasuu ahaa aima dacwa najdina waxay qabaan muslimiintii dadkii islaamka sheeganaya shirkiga ku dhaceen xaqiiqadiisu asna inuu kaasoo kale ahaa shaikhulislaamiyaga waa la eedeeyaa ayaga aan dayno ibnu taymiya muxuu ka yidhi oo wadaadkan maqhribiga iyo eh, xaatim alcawni ay leeyihiin ibnu taymiya saaxibu lmanhaj almuctadil saaxibu lmanhaj almuctadil muxuu leeyahay shirkulcarab markuu tilmaamayo wuxuu yidhi faina mushriki اlcarab wagayrahum miman yuqiru biana araba faacilu bimashii'atihi waqudratihi waanahu khaaliqu kuli shayin waana asamaawaati wاlard makhluuqaة lilahi laysat muqaarinatan lah fi اlwujuudi daa'ima bidawaami kanuu yacbuduuna gayr allah liyuqaribuuhum ilى اllahi zulfa waytakhiduunahum shufacaaءa yashfacuuna lahum cinda allah bimacnaa waa sheekh hadalkiisi bimacnaa anahum yadcuuna allaha lahum fayujiibu ducaa'ahum lahum so warkii uun soomaalimaa iyo qubuuriyiin warkeed shirkiga carbeed wuxuu ahaa ilaahay inuu khaaliq yahay oo keligii yahay way aaminsanaayeen oo adduunka asaga maamulo oo uu talada leeyahay khaaliqu kulli shayna uu yahay laakiin ilaahay khayrkiibay bari jireen oo caabudi jireen oo noo shafeecay odhan jireen shafeecaday raadinhayaan iyo baryadan waxay ahayd in culummada iyo awliyada iyo laatiyo cusa ay baryaan oo ah idinka ilaahay nooga dhawe ilaahay noo barya ducadiinu aqbalahayaayo annagu waan aafaysannahay oo dunuub baan ku jiraayo macaasi baan dhex dhuflaynaynaa waxbadna laga aqbali maayo ee idinka alla nooga dhowe ilaahay noo toogo noo barya shirkiga carbeed sheekhu waa sidaa buuhi haadaa xaqiiqatu shirki alcarab waxay muslimiintii barkood ku jireen xilliga haddana lagu jiro qaybo ka mida soo ma aha aad buu qadyadaa sheekhu u sharxay mar kale wuxuu leeyahay hadalkaas hadal dheeroo aad u qiimo badan wey laakiin wadada waxay wen carabiga badan aayar af soomaaliya baa la rabaaye marka aan maraajicdooda idinsi idin celiyey alradd cal almantiqiyiin safxada labo ilaa boqol afartan iyo isla safxada iyo aaaaaaaaaaaa intaasuu kaga hadlay xaqiiqatu shirki alcarab oo aradda cala meelo badan buu sheekhu kaga hadla haddaad doonto howlahabay kugu adag yihiin laba kitaabo u khaasa qadiyadan baa jira uu sheekhu leeyahay risaalada loo yaqaan risaalat listiqaata kitaab listiqaata soo yaqaano fi radda cala waa ka hadla waxaa kaloo u noqon kartaa kitaabka loo yaqaan raddu cala alikhnaai almaliki alqaadi risaalada iyaduna labada risaalaba xaqiiqaday caddaynayaan haddaba in shirkiga carab uu ahaa ilaahay khayrkii inay tuugaanay baryaan bimacnaa idinka alla nooga dhowe ilaahay noo tuugoo noo barya ducadina noo aqbalo iyay shirkigoodu ahaa kufaaru quraysh maysan aaminsanayn ilaahay khayrkii inuu khayr iyo shar asagu bixaddi daatii keeni karo oo uu la gooni noqon karo oo si madax bannaan shar iyo khayr uu ilaahay khayrkii axada uu keeni kara maysan aaminsanayn waxay lahaayeen ilaahay baadna looga dhow yahay oo awliyada ilaahay nooga dhow oo awliyada ilaah noo barido kadibna ilaahay ha aqbalo annaguna halka aan dheef ka helno waa hawlaheennaha dee soomaalidu qaybo ka mida ah awliya alla adeeg in badanna hawshaas inaan ka hadlayla tahay idan maxay rabaan dacwadooda waxay ka soo qaadeen ama dacwa najdiya ka dacwati muxamadin calayhi salaatu wasalaam dadkii xilligoodii jooga waxay ka soo qaadeen shirkiga ku dheehnaa baynu ka hadlaynaaye waxay ka soo qaadeen ka mushrikii alcarab shirkigii dadkii islaamka u nasab sheeganayay xilligaa jooga waxay ka soo qaadeen ka xaqiiqati shirki alcarab intaaba haddii isku mid laga noqdo waxay leeyihiin waa in isku xugum la qaato warkaa inaad fahanteen bay ila intaaba isku mid laga noqdo isku xugum waa la qaato aad waxaa loogu bushiyey marka halkaa la marayoo la yidhi haddii aad sidaa aaminsan tihiin dadka ayn dacwadinu gaadhin maxaad u dhahdeen muslimiinna ma aha dilkooduna ma banaano waxay dhaheen nebi maxamed dacwadiisii diinkiisa marka la fiiriyo gaal aan dhambaalku gaadhin nabigu ma diri jirin bayaankaa loo bandhigi dacwadaa la gaadhsiin bacda albayaani wa buluuqi risaala ayaa qatligu bilaabanaya ruuxa in la takfiriyo in la dila waa laba kala baabay dhehe waxa anagu aan ka gaabsanaynin waa dilka iyo la dagaalanka nimankaas intaan dacwadanuu gaadhin laakiin ruuxu shirki ku dhufila dhex fadhiya marnaba u xukumi mayno islaamnimo leanno shirkigu iyo islaamku iyo tawxiidku waa labadii waa jidhic iyo muxuu ahay aboor weeye waa liin iyo caana isma agmaraan laakiin ruuxii la dilima ilaa u warku gaadho digniintu ay gaadho maku idhi waa kadi ragad halkaasay mareen muqadimada saddexaad masale dhib badanoo aada loogu eedeeyay aima dacwa najdiyo waxay tahay tilaabo kaley qadanoo waxay yidhaahdeen mushrikiinta xilliga annaga jooga ee islaamka sheeganaya ee cumamadaha cadcad ee koofiyadaha qaba iyo shirkiga carab ay ku jirta waxaa daran oo dhib badan oo ba'an shirku mushrikiin zamaanina bay dheheen waa hawl khatara waxay dheheen kuwa nabi maxamed uu soo gaadhay ee mushrikiintaha iyo kuwa annagu hadda aanu isayno waxaa ka daran oo ka liita kuwa hadda aanu isayno shirku mushrikii zamaanina ashaddu min shirki mushriki muxamadi calayhi salaau wasalaam ama fii cahdi muxamed hawshaasi laba asal bay ku dhiseen si loo fahmo asal koobaad wuxuu yahay qowmkii nabiyulaahi maxamed uu soo gaadhay hortood nabiga hortii wax nabiga looma soo dirin aayadii waan soo dirinay dheh aayadahaas waynu soo hormar waan soo hormarinay haddii carab iyo kufaaru qoraysh oo risaalo nebi maxamed ka horaysay oo caama aysan soo gaadhin aysan jirin soo gaadha aysan jirin loo cudurdaari waayey oo shirkiiyo gaalnimo lagu xukumay maxaad moodaa weeye kuwa maanta joogee nabi maxamed loo soo diray oo culimmadu dhex joogto oo kitaabka qur-aanka uu dhex yaallo oo sunnadu ay dhex taalo nimaan warba soo gaadhin oo wamaa arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir haddii loo cudurdaari waayo nin nebi maxamed loo soo diray oo kitaabka qur soo gaadhay oo caraba oo luqadii garanhaya oo xadiitu ay dhex taallo oy culummo haba yaraata ay dhex joogto diinkii faafisa ninkan dambe iyo kaa hore keebaa cudurdaar mudan bay yidhaahdeen adiguba caqligaada u bandhig litundira qawman maa undira aabbaa'uhum ayaga iska daaye aabbaa'uhum baan loo digay adiga ayagan iska daaye aabbaa'ufahum haafiluun kuwaa iyo kuwa nebi maxamed dacwadiisii iyo diinkiisii ku dhex aas-aasmee dhex jooga keebaa cudurdaar mudan waa qodob ay ku dhiseen tafriiqaas ee kala xoog badnaynta qodobka labaad ay ku dhiseen waxaa weeye waxay dhaheen mushrikiinta hadda jooga islaamka u nasab sheegta dhibaata markay ku dhacdo iyo markay bayaxaw iyo bersamaad joogaanba shirki maba daayaanba afkaba ka qaadi maayaan mushrikiintii xilligii nebi maxamed joogtayna xilliga berisamaadka barwaaqada la joogun baa shirkiga ku dhici jire ilahay heyrkii baryi jireen xaaladdu markay xumaato ishu dhigtana wayba ka dhaqaaqi jireen waidaa masakum اduru fi اlbaxri dalla man tadcuuna ila iyaah faإida rakibuu fi اlfulki dacaw اllaha mukhlisiin lahu اddiin wإida hashiyahum mawjun kaالdulali dacaw اllaha mukhlisiin lahu اddiin kuwa waa kuwa waa mushriki alcarab ee fii cahdi muxamed ayagu waxay ilaahay u sharig yeelaan oy ajcal an ilaahan waaxidan ku dhaqmaan intay barwaaqadu jirto ee roobku da'ahaye ee hawshu naba tahay marka intay dooma raacaan ama laashash baddu ay la caarido ay balaaya dhacdo laatii hubul iyo cusub way tuurahayaan ilaahay keligii bay baryahayaan mukhlisiin lahu diin waa qolyihii carbeed kuwan iga way dhaheen suufiyada iyo hawlahan iyo qubuuriyiinta hadda iyo qolyihii sheekh cabdiqaadir bayri jiray aniga kuu sheegay soomaali galbeed waxaa laga yidhahdaa markii igu dambaysay lagu odhan jiray marka cidduu eh, cashi qaato cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado asagaan cuskana ee cabdiqaadir u yeedha marka cirka roob laga waayo waa markii waydaamasakumuduruso lagama rabin waidaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa ayaha baa laga doonahay hadday wax kaleba la waayo towxiid khaalisa haddii laga waayo fii jamiici alaxyaan walamaan laga waayo walamkan waxaa laga rabay xataa inay gaadhaanba naaraha kala subxaanlaystee sharkaaba kala darane intiya lama hayo marka cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado cidda yacni xoolaha oo casha qaato bushi baa loo jeedaa cabdiqaadir u yeedha asagaa la cuskan xilliga ayada ah ilaahay lagu leexan maayo asagaa la cuskan sidii libaaxi adaa u duule wixiina daara dafyaa jilaani adaa libaaxan lagu laqayni wixiina dhaaca laqiyaa jilaani bay ku leeyihiin qolyo noodistan laygu sheegay anugu ma arage yaa waxaa la yidhi mid baa laga seexday habeen bureer soo marti markaasaa laga seexday waa la marti soori waaye waagu markuu baryey buu ka kalahay markaas reerka duleedkiis intuu istaagay wuxuu yidhi jilaaniyow joogso nuuraaniyow joogso jeeskan xalan ku qadnee joogso haraati jugsii buuhi yani jilaani waxaa weeye awliyadu adduunkao dhan ba iyaga haysta ninkay rabaan bay ku istaagi ninkay rabaan bay hee yay sii dayin marka wuxuu jeeskan yacni qoyskan wey xalaan ku qadnay hee joogso joogso haraati jugsii buuhi waxay la mid tahay nin la odhan jiray hadda inuu dhintay in kale waramahayo shariif caga yare yaa abbaa qaro buu soo maray waa meel ku taalla muxuu ahaayey waxay ku taalla etoobiya gobolka goday zon goday inay soo hoosgashay inay imay raacsan tahay haddama xusuustee goday bay raacsan tahay imay bay raacsan tahay soo mahayn adugu webiga cilaan bay ku taalla webi shabeelley ku taalla iyo habeen soo martii markaasaa laga seexday nin shariif shariif caga yaraa la odhan jiro wuu duulaabayna dhihi jireen oo sidiisuba waxaa weeye warkiisu waa baab kale marka wuxuu idhi aniya abbaaqarow buur ka korrayso intuu fuliba aniya abbaaqarow is-afgaran weynaye qaadiraw naga qorshee qalbi baan ka weynaye buui kadib wuxuu dabadhigay wuxuu idhi magaalo jilaani baa meel dhow lagu sheegay ninkii meel fogmoodiyo wakaa markabkeediiy buui intuu iska dhaqaaqay anay jilaani baa xukumaba ila socdaa ninkii doonahaya inuu markabka jilaani soo fulo janno galo anigahay soo mara buuri yacanii waxay aaminsanaayeen aminkana caamo badan aaminsan tahay waa nig haddoo kowar kuu sheegay qolyo geel shubaya sagaashan labadii ayaan ku maray ceel xadharan ah oo galla ah bay hala irmaana ka shubahayeen ceelkii baa ku biyi yarhaaday markaasa wax badan bay qaadahayeen wixii markii aan qabtay baan idiin sheegi hadda ka horna waa idiin sheegay waxay leeyihiin alliya allow ambiyaashow awliya alla ilbiyalakee alliya allow yacni waa ilahay bay ku celcelinayaan ambiyaashu waa labo awliye allahi saddexdaa maxaa laga rabaa ilbiyala inay keenaan oo geela waraabiyaan geelan irmaanka inay waraabshaan baa laga rabaa hadday waraabin waayaanna warkooda laguma jiro warkaasi marka waa hawl la og yahay marka fikradda iyo ra'yiga aima dacwa najdiya qaybo ka mida ay caddeeyana ah mushrikiinta ay soo gaadheen iyo ku nebi maxamed uu soo gaadhay waxaa ba'anoo daran kuwa annagu aanu soo gaadhna waxay ku dhisan tahay kow xagga xujada iyo qiyaamada iyo qiyaamalxuja iyo diinka caddaantiisa marka laga fiiriyo carab wax soo gaadhayba ma jirin qur-aankaana caddeeyey nabi maxamed loguma horrey laakiin kuwan islaam bay ku dhasheen muslimiin bay dhex joogaan kitaab qur-aan baa dhex yaal axaadiisii baa hortaa ka gala culumaa joogta intii doomaha la ekaatay ninkii xaq doona wanaag doona wuu helayaa wuxuu u baahan yahay taa waa qodob qodobka labaad mushrikiinta horee carbeed xilliga barwaaqada unbay shirkiga la iman jireen xilliga hawsha ay cuslaatana ilaahay keligii bay caabudi jireen kuwa hadda jooga soo ma aha xilliga barwaaqada ayayba fiican yihiin oy room laakiin shirki ma daayaan markay xaaladdu xumaatana markaasayba shirkigooda uu sii laba jimaarmahaya oo sii laba qarxahayaan taasi marka waxay ku tusaysaa weeye in shirkigu uu ku weynyahay qalbigooda iyo caqiida xumadu ruuxa aadamaha ah waxay ku leeyihiin culummadu markaad waddooyinka dhan soo xidhxidhaan oo meelaad u baxsata aad weydo waxaad ku carartaa halkan meeleed leedahay maanta waad ku badbaadi waxaa lagu sheegay mita nin daalima ah kuusoo dhaaranhaya tabanaad iskaga celisana ma haysid waxaa doondooni wadiiqaha iyo weyga ugu adag eed ku baxsan karto ninkaad leeda wuu kaa qaban karaa ama meeshaad leeda waad ku badbaadin baa u cariri soo maa in mushrikii zamaanina xilliga haaladu ku adkaato xaaladdu ku adkaato ilaahay khayrkii ay baryaan waxay kutusaysaahe shirkigu inuu ku weyn yahay oo owliyadu iyo makhluuqaadku qalbigoodu ay ku weyn tahay kagana weyntahay ilahay subxana wa aaminidiisa allihii awliyada waxay aaminaadoodu ku badan tahay hee awliyaday taagan yihiin labadaa qodob bay istaageen waana hawl looga horreeyay aima dacwa najdiyo waxay iyagu bilaabeen keligood mee culimo badan baa ooga horreysay arrintaa qadiyadda ah in mushrikii zamaanina iyo kuwii xilligii nabi maxamed jooga wax farqa uusan u dhexaynin xagga shirkigooda iyo xaqiiqadoodii ama shirkigooda uu ka daraya kii ee mushrikiinta nabi maxamed uu soo gaaray ka daran yahay culimo badan baa tilmaamtay ragga tilmaam waxaa ka mid a ah sheekh saalix ibnu mahdi ibnu caliy ibnu cabdallah almaqbali alyamani almujtahid almutlaq wuxuu dhintay kun hal boqol iyo sideedii taqriiban shacabda qarni wax ku dhow qarni wax ku dhow ka horeeyaa maruu ka hadlahayay shirkiga ka jira caalamka iyo jaziirat alcarab min alyaman ilaa maka iyo meel walba baahay yaa wuxuu yidhi haddaad ku inkirto wuxuu ka hadlaya istiqaasada awliyada iyo shirkiga iyo sidii ilahay heyrkii loo baryo ka soo hadlay wuxuu ihi laakiin dhibku waxaa weeye waman ankara haada qaaluu julmuudun aw makhduul haddaad shirkiga iyo kufriga aata war iska daayay waxay ku dhagax baaba taybe xajar baa tay maa tafham ay shay ama makhduul baato iimaanka alla kaa qaadayba waad ayaad daran xirmaan baa kugu dhacay haddii nuxur iimaan kugu jiro culumadaad ku marqaami lahayd iyo awliyada ilaahay laakiin haddii iimaanka ilaahay kaa qaadayba maxaan kugu samaynaa julmuudun aw makhduul walaa yuxibu alwliyaa aw naxwa dalik min cibaaraatin lahum buuri fa haaulaa'i zaaduu calaa man qaala maa nacbudum ila liyuqaribuuna ilaahi zulfa walaysa lihaaulaa'i min cilaajin hayri sayf wuxuu idhi daawo ma laha kuwa adduunka maanta dhom aan ka ahayn seef wadaadka meel adag buu istaagay wuxuu ihi walaakina ahla الsayfi alآana أjhalu khalq الlah وأshadهm اkhtirاara btilka الأsaaliib xayawaanaat mukhtalifaة الطibاc min hacaaliba wasibaacin yacumuha salb اlfalax wallah اlmustacaan bu adduunka waxaa dhom wuxuu waa dugaag iyo doofaaro iyo yey iyo dhurwaaye dawacooyin weeye caamadina shirkigaasay dhex fadhidaa haddaad yactirada maxaa tahay dhagax baa tahay ama iimaan laawaa tahay ee kuwii Uh, dowladda ahaana ayagaaba kasii daran buui caamada warku waxaa weeye buui kulligood waa maxay ahlkhusraan weeye yacumuhaa salb اlfalaax wallah mustacaan wuxuuna kuu sheegay haulaai zaadu calaa man qaala maa nacbudum ila liyuqaribuuna ilaahi zulfa warkuura ayna diin la yimaadeen ma ahee horay culummadu caddaynhaye kitaabkiisa loo yaqaan alabaxaat lmusadada safxada boqol konton iyo sideed ilaa konton iyo sagaal buu kaga hadlay alabxaat اlmusadada fii funuunin mutacadida markuu sharxahayay aayaddii waidaa masakum duru fi اlbaxri dalla man tadcuuna ila iyaahna nafsa shay buu yidhi wuxuu yihi aquulu ma acdama ma adrakahu الشhayaaطiinu biwaasiطaة اlmutaزandiqaة اlmutalabisiina bsmi الtasawufi aladiina yazcumuuna anahum yatasarafuuna fi اlcaalam ma nacaqa fi hada اlcajami min tanziilihim أwliyaء الشhayaaطiini manzilaة اlآliha awliyadii waxay dhigeen buuri meeshii rabbigay subxaanaه wa tacaala ahwanuhum midka u gaalnima yar wuxuu yihi u shirki yar waxaa weeye man yaquulu walow bilisaani اlxaali ma nacbudhum ila liyuqaribuna ilahi zulfa waakharuuna anahum shufacaahum cind allah wanaxwi dalik aw naxw dalik nacam faida rakibta albaxra alyowma fima shaahadna min makkata ila اlyaman idaa masahum duru waashrafuu cala alhalaaki saaxa kullun bishaykhihi wanaada ahlu lmaraakibi almusaafiriin liyadcuwa kullun bishaykhihi farubamaa nuudiya cishruuna aw hamsuuna aw miatu shaykh walow qaala lahum lqaa'ilu idcu llaha waxdahu lakaana min shari alkhaliiqati cindahum wuxuu ihi waqultu lirajulin minhum maratan waqad masana alyasu anaa doon raacay ka raacay yaman markaasaan maka u raacay doontii baa khatar gashay waaan iyagoo markii ilahay eyrkii barya aa war ukaad waa idin sidee mid baan xun ku dhihi buui waa sidee waqultu lirajuli maratan waqad masana alyasu min alxayaa wa huwa yunaadii ya sayidii fulan ya sayidii fulan waxaan ku idhi atadcuu fi daruurati hayr allah waqad iqtasara alkaafiruuna calaa ducaa'iha fii miliha faqaala wuxuu ihi inahum macana aynamaa kuna xaadiruun walaa yaqiibuun faina lilahi wainana raajicuun buu sheeku yidhi muxuu sawirahayaa xaaladda najdiyiin sawiran xaalad ka daran buu sawirayaa sheekhu waana xaqiiqo taagan alabxaaثu اlmusadada fii funuunin mutacadida safxada ragga sidaa u sawira cadde waxaa ka midoo najdiyiinna ka horreeyey xagga da'ya zaman ahaanba sheekh maxamed ibnu ismaaciil asancaani adi buu geeriyooday nin cimriyana waa ahaa risaaladiisa tadhiirulictiqaad buu kaga hadlay laakiin wuxuu ku caddeeyey oo uu yidhi mushrikiintii xilligii nebi maxamed iyo kuwa hadda jooga waa dameer iyo labadiisii dhagood waa laba tuko isu eg wuxuu ku caddeeyey kitaabta loo yaqaan alansaaf cafwan alinsaaf fii xaqiiqati alwliyaa wamaa lahum min alkaraamaati walalaaf safxada boqol iyo toddobo boqol toban iyo toddobo boqol iyo laba labaatan iyo toddobo boqol iyo soddon ilaa boqol soddon iyo kow boqol soddon iyo laba hadalla qiimo cadcad baa ku jira safxada boqol iyo toddobo boqol toban iyo toddobo boqol labaatan iyo toddobo boqol iyo soddon boqol soddon iyo kow ilaa boqol soddon iyo labo sidoo kale waxaa caddeeyey shawkani kitaabkiisa loo yaqaana alfatxu rabbani fi fataawa imaam shawkani mujalada koowaad boqol afartan iyo shan iyo boqol lixdan iyo sagaal ilaa laba boqol buu kaga hadlay qadiyadaasi marka laftirkeedu waa inaan la soconno oo ah mushrikiintii ay culimmadu soo gaadheen waxay u arkahayeen inayba ka daran yihiin xagga diin la-aanta iyo qallafsanaanta iyo kharibnaanta iyo shirkigoodu kuwii nabigu soo gaadhay labadaa sabab bayna u ictimaadeen labadaa sabab marka adugu haddii aadan ku qanacsanayn waa inaad baaritaan ku laabato daliilkaadi xujadaada sheegata garbaad u leedahay muqadimada saddexaad insha allahu tacaala ha inoo jooga hadalka caaw caawa in sha allahu tacala ada bilahi towfiiq